ilah walxamdu lilah wasalaatu اllaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa ama bacd fayaquulu musanifu gafara allaahu lah alfaslu lxaadi cashar fi siyaam casirkan casirkiisan iyo sideetanaad waxaana ka mid yahay casiradii nosabee ku saabsanaa minhaaju lmuslim casirka cusubee noo bilowday galabta soonkuu ku saabsan yahay alfaslu lxaadi cashar fasalka kow iyo tobnaad fi siyaam soomka gudihiisa ayuu ku saabsan yahay wa fiihi fasalkan kow iyo tobnaad gudihiisa cashru mawaadin maadayaal afara ayaa ku toban ayaa ku sugan wa fiihi fasalkan kow iyo tobnaad gudihiisa cashru mawaadin maadooyin tobana ayaa ku sugan almaadatu luulaa tobanka maadada ugu horeysa fii tacriifi sowm soomka tilmaamidiisa ay ku saabsan tahay wa taariikhi fardihi soomka waajibidii xaggeeba laga waajibiyey taariikhdeedii ay ku saabsantah maadadii koobaadu tilmaan soom la tilmaamo iyo taariikhdii soom uu bilowday ee la waajibiyey labadaasi ku saabsanya almaadatu luulaa maadadii hore fii taariifi sawmi soomka taariifkiisa gudihiisii uu maado yahay wa taariikhi fardihi soomka faradnimadiisa taariikhdeeda kow taariifu soom soomka islaamidiisa taariif shay la arkaaba silmaanu gaaru leeyahay waan lala wadaagin tacriifu sawmi soomka tilmaantiisa asawmu soom lugatan xagga afka carabiga alimsaaku aamusid baa la yihaha afkoo la reebto yaa soom loo yaqaan taas waa luqada qur-aanka saasuu ugu soo arooray maryamo goortii nebiyullaahi ciise ay dhashay qof yarna ay ahayd guurna aan lagu ogeyn soo noqodkii ay soo noqotee dadka ku soo darantay ilaah baa subxaanahu wa tacaalaa ku yidhi faimaa tarayinna min albashari cadan faquulii inii nadartu liraxmaani sawman balan allaan galay inaan aamuso falan ukalima alyowma insiyan marka tafsiirkeedii waa falan ukalima alyowma insiya dad maanta la hadli maayo idan soom haddaad luqaysii maqasho afreebasho farda haddii intii la xirxiro daaqa iyo biyaha iyo midna laga reebay guriga joogto khaylun siyaamuna la yihaa farda shib-a ah, waxay cunayiin madow markaa sawmu luqatan alimsaaku afaysasho wey wa sharcan xagga shariga soom waxaa lagu yidhaahdaa arintaa ku afaysasho laakiin waxaa la afaysana biniyati tacabud ee bacaabudid niyadeed lagu afaysto oo man lam yubayit isiyaama min alleyl markii uu nabiga tilmaamayey soomkaaduu hadduu farad yahay maalintaad soomaysa habeenkeeda intayn salaada cadaanin inaad niyooto arintaa ku afaysasho biniyati tacabudi ee bacaabudid niyadeed lagu afayso maxaa laga afaysana can ilakli cunid cunta la cuna xaggeed wa shurbi wa cani shurbi cabid wax la caba xaggeed wa qishyaani nisaa haween oo loo tagoo loo galmoodo intana laga afaysana shahwati albadni walfarji ah la yihaa calool wixii la gelin lahaa baadiye biyowa iyo farjiga intaas oo laga reebtoomaa sharciga lagu yiraahdaa sidoo kale wasaa'iri ilmufaqiha intan waxaa furisa wixii ka dhinayna waa laga reebtoomaa muddada la reebtoomaa min duluuci ilfajri salaada cadaashadeeda laga bilaabo ilaa guruubi shamsi qoraxda dhicideeda laga gaaro muddadiina waa inta duluuci ilfajri waaga hadduu beriyo oo salaada cadaata wey ilaa guruubi shamsi qoraxdii intay ka dhacdo intaas yaa muddadiisana tacriifkii intaasuu ku dhammaaday lab taariikhu fardiyati sowm soomka faradnimadiisii waajib laga dhigay ummadda la kor saaray taariikhdeedii farad allaahu ilaah waa waajibiyey caza eebba addoommadiisa ka adka wajalla eebba weynaaye calaa ummati muxamed nabi muxamed ummadiisa korkeeda wuxuu ku waajibiyey sala allahu calayhi wasalama asiyaama sawmid ay soomaan baa ummadan korkeedii lagu waajibiyey kamaa faradahu ilaahay siduu u farad yeelay oo kale soomkii cala alumami ummada korkood sidii loogu faral yeelay allatii ummada sabaqadhaa ummadii muxamed ka horeysay intaba soomka faral buu ku ahaa bibowlihi eebbaweyne hadalkiisabaa faralkii caddeeyey taalaa korahaye uu eebba yiri subxaana yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow kutiba waxaa la waajibiyey calaykum adinka mu'miniinta a ah, korkiina asiyaamu sow mid ah lagu waajibiyey kamaa sidii kutiba loo waajibiyey cala aladiina kuwii korkooda soom loogu waajibiyey min qablikum idinka idinka horeey ummadii horaa lacalakum mudnaantiina inaad tattaquun soonka ciqaab uga dhowrsataan adduunkana macsiya uga dhowrsataan qofka hadduu soomo sahawadiiyo waxaasaa ka baaba-aysa idan adduunkana macaasiyuu ka dhowrsana aakhirana cadaabuu ka dhowrsana cilada laysugu waajibiyeyna in la dhowrsada marka soomka ummadan inuu waajib ku yahay sidii ummadii hore ayaddii waa cadaysay walaakiin kayfiyadii cadadka iyo ma bishaan ramadaanay soomi jireen mase bil kaley soomi jireen mase dambariyay soomi jireen mase ka badanay soomi jireen habkay u soomi jireen ma sidiinay baadiyo biyo iyo bilcaan ka soomi jireen mase wax kaley ka soomi jireen alcilmu cinda allah laakiin meeshaan waxaa cad xagga faradnimada in iyagana farad ku ahaa annagana uu farad nagu yahay laakiin tiradii soonkay soomi jireen habeen iyo maalinkay soomi jireen habkay u soomi jireen waxay iska ilaalin jireen tafaasiishaas ma cadda yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo kutiba waxaa la waajibiyey calaykum korkiina lagu waajibiyey asiyaamu sawmi kamaa sidii si lamida kutiba soom loo waajibiyey cala aladiina ummada korkood loogu waajibiyey min qablikum adinka idinka horeeye lacalakum mudnaantiina inaad tattaquun iska ilaalisaan ciqaab iyo cadaab wa kaana wuxuu ahaa daalika ayadan markay soo degtay fii yowmi itniin itniin maalinteeda ahayd maalin isniina ayay soo degtay maalintana bishay ku jirtay min shahri shacbaan bisha ramadaan ka horeysay shacbaan ay isniintaa ka mid ahay sanadkay ahayd sanata snayn min alhijrati lmubaaraka tegidii nabiga uu ka tegay mako esmadiine tegay ka gadaalay ahay oo saddex iyo tobankii sano esmakal mukarama ku sugnay soo ma jiri ka gadaal hijrooday madiinuu tegey sanadkii koowaad oo ismadiine joogay soon ma jirin sanadkii labaad oo ismadiine ku sugan yahay bishii shacbaan maalin isniina maalintaasaa la waajibiyey ka gadaal soonkii markaasuu bilowday taariikhdii faradnimadiisana waata wa kaana daalika ayadaa hadday soo degtay soomka lagu waajibaayey waxay ahayd yowman isnayn isniin maalinteed min shahri shacbaan shacbaan bishiisa kamida ah, sanata tasnayni labo min alhijrati lmubaaraka hijradii la barakeeyo xaggeed laba laga jogo maadadii koobadu almaadatu thaaniya maadadii labaad fii fadli sawmi soomka fadligiisa fadligaas gudihiisa yay u maada tahay wa fawaa'idihi fawaa'idi sawmi soomka la sooma faa-iidooyinkuu leeyahay maadadaas labaadna laba arrimood ayaa looga hadlayaa arrin waxaa waaye soomka fadliguu leeyahay arrinta labaadna faa'iiduu leeyahay waxaa horeysa fadluhu soomka fadligiisa ayaa marka hore laga hadlaa yashhadu waxaa marag furaya lifadli sawmi soomka fadligiisa waxaa marag fura oo wayuqariruhu fadliga soomka suga alaxaadiisu xadiidyaal ataaliya ee soo socota wey xadiidkii koowaad wuxuu noqday qowluhu nabiga hadalkiisa sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiye uu nabiga yihi asiyaamu soonkii junnatun gaashaan min annaar naar xaggeed buu gaashaan ka yahay qofka hadduu soomka soomoos dhowro dadaalo iyo wixii kale lagu waajibiyey gaashaan ka junnati axadikum qofkii gaashaankiisa oo kale min alqitaal haddii la dagaalama oo dagaal la galo si madaxaaga uusan nabar ugu dhicin iyo feerahaaga gaashaanaa la qaata gaashaankaas wuxuu kaa ilaalina nabar korkaaga ku dhaca sidaasoo kale asoonkuna uu korkaaga naar uga ilaalina ka junnati axadikum qofkiin gaashaankiisuu la mid yahay min alqitaal dagaalka xaggiisa uu ka gaashaantow wa qowlihi hadalkii nabigana fadligii soonkuu ku tusa sala allahu calayhi wasalama eba nebiga korkiisa naxariisiya nabadgelyaha ku badiya oo nebiga yihi man saama qofka sooma yowman maalin fii ee baweyne diintiisa koryeelideeda gudaheeda maalin qofka ku sooma oo jihaadna waa ku jira waana sooman yahay case eebbakaadka addoomaha waja la weynaaye zaxzaxa allaahu ilaah waa dheereeya wajaahu qofkaas wejigiisa waa korkiisii can innaari naar wuxuu eebba uga dheereeyaa bidaalika alyowmi halkaas maalin ee isagoo sooman haddana fii sabiilillaahi uu ku sugna sabciina khariifan toddobaatan gu mutafaqu calayhi toddobaatan dayrood iyo toddobaatan guwa mid macnaa toddobaatan sano yaa halkaas maalin ee sabiilillaahi iyo soonu isku darsaday iyo isagiiyo naar kala durkeen meel fogay kala tageen wa qowlihi hadalkii nabigana waa ku tusina fadliga soomka sala allahu calayhi wasalama weyne rasuulka korkiisa naxariisiyo nabadgelyaha ku badiye uu yidhi nabiga ina lisaaimi qofkii soonaa waxaa u sugnaaday cinda fidrihi hadduu afuro agteeda dacwatun alla tuugma aan laa turadu lana qaynin oo qofka sooman hadduu ilaah tuugo tuugmadaa qofka sooman afkiisa ka baxday xaggee bal laga naqaa ma aha ina lisaa'imi qofka sooma wuxuu leeyahay cinda fidrihi afurka agtiisa dacwatun tuugmaan laa turadu la naqaynin oo markuu afuraayo inuu alla tuuga waay wa qowluhu nabiga hadalkiisiina fadligiiyuu ku tusina ina fi ljanna jannada gudaheeda waxaa ku sugan baaban albaaba jannada ku yaala yuqaalu lahu albaabkaas magiciisa arayaan albaabkii wabxaa la yihaah albaabkii wabaha ama cokanaanta yaa la yihaa yadkhul waxaa gala minhu albaabkaas rayaan la yihaa waxaa ka gala jannada asaa'imu intii adduunka ku soomi jirtay ee farad iyo sunnada ku dadaali jirtay ah albaabkaas iska lagama wadaago yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda ayay albaabkaas ka galayiin laa yadkhul gelimaha minhu albaabkaas baaburayaan la yihaa axadun qofka geli maha hayruhum aanan kuwa sooma ahayn albaabkaas kama galaayo albaabka waxaa hortaagan malag naadina yuqaal waxaa la yidhaahdaa ayna saa'imuun magacana la naadina war kuwii adduunka soonka ku dadaali jiray aaway albaabkana laga raba naadii markay maqlaan fayaquumuuna waa ka caayiin galaa la leeyahay intay ka xeroonayiin laa yadkhulu ma gelayo minhu baabu rayaan xaggi axadun qofna ma gelayo hayruhu aan iyaga ahayn hadday galaan baabkii maxaa lagu samayna faidaa dakhaluu kuwii soomi jiray hadday baaburayaanka galaan uliq waa la xira dad kale looguma talagelin iyagaa loogu talagalay hadday galaan ayaa albaabkii la xira oo falam yadkhul gelimaha minhu baaburayaan xaggii axadin qof kale oo ka galaa male xadiidka mutafaqu caleyhi intaas waa fadligiisa fawaa'idu faa'iidayaalka uu leeyahay saddex faa'iido wey mid xagga nafta iyo mid xagga bulshanimada iyo mid xagga caafimaadka inta fawaa'iduhu soomka faa'iidayaalkiisa lisiyaami soomkii waxaa u sugnaatay fawaa'idu faa'iidayaal ruuxiyatun nafta taabanaysa wa ijtimaaciyatun arrima bulshiya dadweynaha wa sixiya caafimaada wahiya min alfawaa'idi aruuxiya faa-iidooyinka lagu tirina midii nafta taabanaysa lasoo hormariyey min alfawaa'idi faa-iidayaal waxaa ka mida alruuxiya ee nafta taabanaysay lisawmi soonka u lahaa annahu soomkii yucawid wuxuu uga caadiyaa nafta bara asabra dulqaad bara oo naftii waxay bacdigii biyo bilcaan ka jeceshahay ma lehe haddii bisha ramadaan la barto oo la soomo bishii dhalato dadkii waaba isku ogolyahay soonkii waa la dhaafa kolka dadka sigaarka iyo jirooyinkaas xun ay ku jiraan inay ka faa'iistaan soonka maxaa jira hadday soonkiiba ay dhaafeen halkaas inay kasii wadaan anahu soomkii yucawidu sabra sabaru nafti uga cadayeela wayuqawi waa xoojinaa soonkii calayhi sabarkiiyuu xoojina wayucalim soonka wuxuu baraa dabda nafsi nafta hanasadeeda oo wixii xumaa ay samayn jirtay ayuu ka hanana wayusaacid soonkii waa gargaara calayhi nafta qabashadeedii uu ugu gargaara wayuujid wuxuu abuuraa soomkii fi nafsi nafta gudaheeda ku abuuraa malakata taqwa alla ka cabsi hanashadeed wayurabbiha iyadiiyu barbaarina wabikaasatin sigaara wuxuu naftii soonka ugu barbaarina ataqwa alla ka cabsi allatii taqwada hiyo iyada alcilatu cilaa albaarisatu muuqato min asoom soonka cilada ka muuqata lacalakum fii qowlihi tacaala eebbaweyne qowlkiisii kutiba waxaa mu'miniina la waajibiyey calaykum korkiina lagu waajibiyey asiyaamu sawmi kamaa kutiba sida loo waajibiyey soom cala aladiina dad korkood loogu waajibiyey min qablikum idinka horeeyey lacalakum mudnaantiina inaad tattaquun soonka xumo uga dhowrsataan iyo cadaabku taasi waa fawaa'id ruuxiya wa min alfawaa'idi faa'iidayaal waxaa ka mida bulshada ku saabsanay lisawmi soomkana ugu sugnay annahu soomkii yucawidu lumma ummadda wuxuu uga caada yeelaa annidaam tixnaan walitixaad midnimo waxubalcadli garsoor jacaylkiisii walmusaawaati sinaan wayukawin soonkii wuxuu haysiiya fi lmuminiin muminiinta gudahooda wuxuu ka sameeya caatifata araxma naxariista weyrixideedii iyo wakhulqal ixsaan samafalka khuluqiliisa samafalka dabeecadiisii kamaa yusa kamaa yasu siduu u dhowro soomka almujtamac dadweynaha min ashuruuri balaayooyin inuu ka ilaaliya iyo walmafaasid qasdiya labu taasna waa xaggii arrimaha bulshada ama xaggii caafimaadka wa min alfawaaid faa'iidayaal waxaa ka mida asaxiya caafimaadka ku saabsanay lisiyaam soonkana u sugnaatay annahu soonkii yuahir wuxuu daahirina usufa alimcaam min daciirka wayuslix wuxuu wanaajina almacida caloosha wayunadif wuxuu nadiifina albadana korka min alfadalaat deeraadka iyo warrawaasid waxaa iskor fuulay cuntadii caloosha ku dahday ee istubtay uuska ku noqotay waxaasoo dhan uu jirka ka daadina wayukhafif waa fudaydinaa soonka min wadati siman buushaan inay kugu joogsato taasoo fudaydina wasaqula albadni calooshii culayskeeda bishaxmi xayr ay la cuslaatana waa baabi-ina wafi lxadiidi xadiid gudihii waxaa ku sugnaa anhu suubana xaggiisa laga wariyey sala allahu calayhi wasalama inuu yihi suumuu sooma tasixuu waad caafimaadaysiino almaadatu thaaliha tobankii maadatii saddexaad aan marayn maadada saddexaad fiimaa yustaxabu waxa diin ahaan lagu jeclaystay min asawmi kamida iyo wamaa yukrah waxaa la nacay oo soon ahaan loo nacay wamaa yaxrum wixii xaaraama saddexaasuu ku saabsan yahay wixii mustaxabee soona la jeclaysay iyo wixii makruuha iyo wixii muxarama maadada saddexaad intaasay kuu sheegi soonka sunnaha iyo ka waajibkaa ee ka makruuha iyo ka muxaramka almaadatu haalisa maadadii saddexaad fii maakii gudihiisa ay ku saabsan tahay yustaxabu la jeclaystay oo min asawmi sawmida iyo wamaakii yukrah la kahday min asawmi ah wamaa yaxrum wixii xaaraam noqday min asawmi alf maa yustaxabu wixii la jeclaystay min asiyaamina kamida yustaxabu diinahaan waxaa lagu ammaanay siyaamu alayaam maalmo in la soomo ataaliyati imanaysa dhegeysa maalmihii kolka kow waxaa laga bilaabay yowmu carafa maalinta sagaalaadka bisha carafa ay tahay maalinkaasaa yowmu carafa la yihaha haddaadan xaji ahayn dankii carafa taagan maalinkaas soonkeeda lama deeyo qiimigeedana nabiga calayhi salaatu wasalaam baa noo sheegay wuxuu ku qiimeeyey laba sano dembigood in intaas lagu dhaafayo marka hal maalin soontay afar iyo labaatan bilood dembigoodiyaa lagu dhaafay wax faa la heli kara ma yowmu carafa carafa maalinteeda ayaa la ammaanay likayri ilxaaji qofka xaaji ah kayrkiisa loo ammaanay xaaji looma ammaanin asagaaba wuquufku caraf u taagan yahay afartii rugniya waaweyneed ama shantii rukni ayuu gudanayaa mid kamida maalinkaas inuu biyihiisa caddo wey inuu sooma ma aha ligayri ilxaaji xaajigii kayrkiisa wahwa yowma carafaha lagu sheegaa taasicu dilxija bisha dilxija maalintay sagaal tahay daliilkeedii haddaad rabtid lagu soo maayeyna biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi sawmu yowmi carafa carafa maalinteeda maalintaas sawmideeda yukafir wuxuu asturaa osqariya dunuuba sanatayni laba sano dembigood uu qariya labada sano maadiyaatin sana tegay oo bishaan carafo sanaday u dambaysaa wa mustaqbala iyo sanadka soo socda ilaa bisha carafo sanadaa ku dhammaaday bisha xigtee muxaram sanadaa bilaabana sanadkii dhammaaday iyo ka soo socda intii halkaas maalin aa dembigoodii lagu dhaafa yukafir yowmu carafo soomkeedii wuxuu qariyaa dunuuba sanatayn laba sana dembigood maadiyatan wa mustaqbalatan sanadkii tegey iyo kasoo socda wa sawmu caashuuraa bisha muxaram tobankeeda cashuure la yihaah asagana muxuu ku qiimaysan yahay yukafiru sanatan maadiya sanadkii tegey isagana lagu dhaafa imaam muslima xadiidka weri laba yowma cashuuraa bisha muxaram tobankeeda wa yowmu tasuuca sagaalkiina waa lagu dalaa oo cashuurada yahuudda soonta waa maalintii fircoon la baabi'iyey nabi muuse iyo intii rumaysay banu saa la badbaadiyey qoladii bursanaysayna la baabi'iyey shukran lilaahi tacaala nabi muuse soomay wixii towrad haysta ee nabi muuse daba socdana waa inay soomaan kolkaa cashuuraha ah la yihaa annaga maalintiina waa soomaynaa oo waa maalin mujrim la baabi'iyey nabi ilaah iyo intii rumaysay la badbaadiyey ilaah abaal buu nagu leeyahay laakiin si aynaan yahuud oo kale u noqonin sagaalka ka horeysa tobanka aan ku darayna wa yowma cashuura cashuura maalinteedii wa yowma taasuwa sagaalka maalinteedii wahuma taasuuci cashuurana alcaashiru maalinka tobna wataasicu maalinka sagaala min shahri lmuxaram bisha saka ama muxaram kamida wey daliilkii waa kana liqowlihi hadalkii nabigaa u daliila صلى الله calayhi wasalama uu nabiga yidhi wasawma wasawmu yowmi cashuura cashuura maalinteeda soomideeda yukafir wuxuu qariya sanatan sanad maadiyatan tagtay kamaa saama sidii u soomay sala allahu calayhi wasalama nabiga yowma cashuura cashuura maalinteedii wa amara wuxuu nabiga faray bisiyaamihi in la soomo wa qaala wuxuuna yidhi waa idhaaftay idaa kaana alcaamu sanad haddii la gaaro almuqbil ee soo socda inshaa allahu haddii eebba doono sumna alyowma taasi maalinta sagaalaadna waa soomaynaa oo sagaalkii tobankiiba la soomo xadiidka imaam muslim abu daawuud baa labadaba wariyey saddex sitatu ayaamin lix maalmood soomidood ah iyagana mustaxab oo la jeclaysay min shuwa bisha soonfur laga soomo kolkaa waa lix maalmood oo bil ku baahsan in la iiliyo shardi maaha bisha soonfur hadday kow tahay iyo hadday soddon tahay inta udhaxaysaa lagaa raba maxaa jira nabiga min shawaaluu yidhi inkastay wanaag badan tahay in soonka lagu xiriiriyo sababta waxawa kursiga kaashii ma kala dhicin waxwa khilaarkii wax baqiyaa ka yaalla adiga weli dabeecadii soonka kaama baabi-in laakiin haddaad wax cunto wax kasto wax labto xoogaa naftii waa kaa fara baxsanaysa idan maalintaas iidda haddaad waxoogaa cabtid inaad ku xijisid danha kaa wada mare taasaa fiican laakiin sunnadii waa lagu haleelaa haddii la kulmiyo iyo haddii lixdii maalmood la kala geeyo awalka bisha haddii la soomo aakhirkeeda haddii la soomo awsadkeeda haddii la soomo lixdii kaafiwa sitatu ayaam maalmayaa lixa min shuwaad bisha soonfur laga soomo aa la ammaanay biqowlihi daliilkii wa hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalam man sooma qofka sooma ramadaan bisha ramadaan soddonkeedii wa atbacahu raacsiiya sitan lix maalmood min shawaal ka mida lix iyo soddon beriyay noqotay ramadaankiyo soddona iyo lix shawaala lix iyo soddon maalmoodaa la soomay wa fi lkitaabi alcasiiz qur-aan kariimka waxaa ku soo aroortay man jaa bilxasanaati falahu cashru amhaaliha idan markaad soddonkii yowmkiiba toban ku dhufato saddex boqolay noqon lixdii markaad maalintii toban ku dhufato lixdan beriyay noqoni saddex boqol iyo lixdan beriyay noqoni wadaalika ayaamu sana kulliha laba iyo tobankii bilood markii la ururiyana saddex boqol lixdan maalmood idan ajriga lagu qoraayo waa sanadkii oo dhan adoo soomay waad caadaysatayba kolka haddaad caadaysato oy lixda shawaalba ku dhaafin oo ramadaan la arkabaad lix shawaal ku dartid nin weligiisba soomanay ajrigiisaa kuu qoran xadiidkiina waa kana man saama qofka sooma ramadaana bisha ramadaan waatbacahu raacsiiya sitan lix beri min shawaal bisha soonfur ka mida kaana wuxuu soonkaas lixiyo soddonka beriya ahaana xagga ajriga ka siyaami dahri isagoo qofkan uu sanadkoo dhanba soomay uu mid noqona imaam muslima wey afar waxaa waaye annisfu alawalu shan iyo tobanka hore cadada min shahri shacbaan laga soomo daliilkeedii waa kan biqowli caaisha caaisha hadalkeedii awdaliila radiya allaahu ilaa raalli ha noqdo canha caaisha xaggeeda ay tidhi maa ra-aytu rasuula rasuul ma arkin sala allahu calayhi wasalama istakmala isagoo dhammaystiray siyaama shahrin bil soomideeda qadu weligiis iyo allihiis soddon beri ilaa ramadaan ramadaanba inay tahay moomiye soddon beri iskuma cariirinin wamaa ra-aytuhu hase yeeshee subanii ma arkin fii shahrin bil akhar uu ka badan yahay minhu bisha siyaaman soomid la soomo fii shahri shacbaan shacbaan bisheeda maruu ka badan yahay ma arkin shan waxaa waay alcashru alawalu tobanka horo min shahri ilxija bisha carafo tobanka ugu horeeyana soonkoodii waa la ammaanay daliilkii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi maa min ayaamin maalma ma jiraan alcamalu saalixu camal suuban fiiha maalinta gudaheeda axabu la jacayl badan yahay ilallaahi eebba weyne asakaadka addoommada wajalla weynaye min haadihi ilayaam maalmahan yacnii wuxuu nabiga maalmaha ula jeeday alcashra alawala tobanka horo min alxija bisha carafa ka hadduu yihi maalin camal suuban la samey maalmahan ka fiican male qaaluu asxaabtii yaa tiri yaa rasuulallah eebba weyne rasuulkiisiyo mawalal jihaad dagaalamid kol ay ku tahay fii sabiilillah eebba diintiisa koryeelideeda lagu dagaalamo matanaa ka fiican qaala wuxuu yihi walal jihaad jihaad baa allaha ka dhige lama tartami karo fii sabiiliillah eebba diintiisa koryeelideeda lagu dagaalamo tobankaas beri camal fiican la sameeyo aa ka fiican ilaa rajulun ninba ma ahaane kharaja gurigiisii kala baxay binafsihi isaga naftiisii iyo wamaalihi xoolihiisii jihaad la aaday uma ka gadaan lam yarjic lama soo laabanin min daalika naf iyo xoolo bishayin waxba imaamu bukhaariha wariyey kaas moogiye kolkaa tobanka bisha carafo u horeysana iyagana soonkoodi waa mustaxab lix waxaa waye shahrulmuxaram bishii muxaram oo la soomo biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama cindamaa su-ila haddii suubanaha la weydiiyey ayu siyaami soonla soomakee afdalu ugu fadli badan bacda ramadaan ramadaan ka gadaal soon la soomakee ugu fadli badan qaala jawaabtii nabiga wuxuu yihi shahrullah eebbaweyne bishi aladii bishaad tadcuunahu adiga ku magacaawidin ugu yartin almuxaram imaam muslima weli bishaad muxaram u taqaaniin bila soomoon ramadaan ahay oo ka qiimi badan malaha toddoba alayaamu maalmaa la ammaanay albiido cadcad min kulli shaarin bilaarka kulligeed maalmaha cadcad ee dayuxuu xooga badan yahay la soomo wahiya ayaamulbiid waxaa la yihaah athaalid cashar saddex iyo tobanka waraabica cashar afar iyo tobanka waalkhaamisa cashar shan iyo tobanka saddexdaas bay aayaamu lbiid la yihaa la soomo waa daliilkeedii waa kan biqowli abidari abidar hadalkiisa aw daliila radia allaahu ilaa raalli ha noqda canhu abudar xaggii uu yihi amaranaa wuxuuna faray rasuulullah eebba weyne rasuulkii an nasuuma inaanu soono min ashahri bisha xaggeeda halaaata ayaam saddex beri aan ka soono albid ee cadcado halaaata cashara saddex iyo tobanka arbaca casharata afar iyo tobanka wakhamsa casharata shan iyo tobanka waqaala wuxuuna yihi qiimigeeda hadduu sheegaayo hiya amarana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama an nasuuma inaan soonno min ashahri bishi halaaata ayaa maalmayaal saddexa albirli cadaan halaata cashrata saddex iyo tobanka wa arbaca cashrata afar iyo tobanka wa khamsa cashra shan tobanka waqaala wuxuuna yihi iyo saddex isberi soomidooda ka soomid tahay sanadkao dhan oo la soomo ayay la mid tahay sideed sagaal yowmal isnayn wa walkhamiis labadaas maalmood si timaankii laga soomo nasi wanaag berina isniintaan umalayn waa lagu dadaali doona sideed sagaal yowmul isnayn isniinta maalinteedii asunaa wa yowmulkhamiis khamiisa maalinteedii daliilkii waa kan lima kiibaa u daliila ruwiya la wariyey annahu suubanaha sala allahu calayhi wasalama kaan wuxuu nabiga ahaan jiray agtarama shay kan ugu badan un yasuumu nabiga sooma wuxuu ahaan jiray alitnayn maalinta isniina iyo walkhamiis maalinta khamiisa labadaasuu u badna ka gadal waa la weydiiyey labadan maalmood soonkooda waad badisa alaaba ma afurtid fasu-ila subanihii waxaa la weydiiyey can daalika sawmidaa la soomay labada maalmoodaa la weydiiyey hadduu jawaabayeyna faqaala wuxuusuu barihii yihi ina alacmaala camalka la sameeyo tucrab waa la bandhigaa ilaah waxaa la bandhigaa kullu snayni wa khamiisin maalinta khamiista iyo maalinta isniinta labadaas acmaasha la bandhiga ilaahaa loo geynaa ka bacdina ilaah muxuu samaynaa ina alacmaala acmaashi tuuradu waa la bandhiga kula tnay isniin kulligeed wakhamiisin khamiis kulligeed ka gadaal fayakfiru allaahu ilaahu waa dhaafa camalkii haddii loo geeyay likulli muslim qof muslima kulligiis wixii xumaa ee malaa'igta ka qorteen la geeyay waa la dhaafaa aw likulli mu'min ama mu'minuu nabiga yidhi labada qofeen loo dhaafaynin waa labama ila almutahaajiriin kuwa isgooyeen ma waxaan macno lahayn ay isku seegeen ka gadaalna waa isgooyeen kolkaa fa yaquul ilaah malaa'igta wuxuu ku dhihi doonaa akhirhuma dib u kaadi labada ha heshiiyeen iyaga kolka heshiiyeen aa loo dhaafa intayn ka heshiinin waa loo kaadina toban waxaa siyaamu yowmin maalin la soomo wa iftaaru yowmin maalin la afuro iyadana mustaxabka la jeclaaday ay ka mid tahay daliilkeedii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu nabiga yihi axabu siyaam calaykum salaam axabu siyaami soom waxaa loogu jacayl badan yahay ilallaahi eebbaweyne xaggiisa siyaamu daawuud nabi daa-uud soomkiisii uu ilaahay inta sooma u jecel yahay oo axabu salaa salaata loo jacayl badan yahay ilallaahi eebbaweyne xaggii salaatu nabi daawuud salaadiisii salaadiisiiyo soomkiisii maxay ahaan jireen kaana nebi daawuud wuxuu ahaan jiray yanaamu mid socda nisfahu habeenka niskiisa lix saac wayaquumu huludahu huludkiisna waa seexan jiray afar saac wayaquumu wuxuu cibaadaysan jiray oo tukan jiray huludahu huludaley habeenka afar saac wayanaamu sudusahu laba saac kolka meeshii maxay noqotay laba markii lagu daro niski sideed saac waa jikri jiray afar saacna waa cibaadaysan jiray sidaanuu yeeli jiray taas waa xaggii salaada wa kaana wuxuu ahaa nebi daawuud yasuumu yowman maalinuu soomi jiray wa yufdiru yowman maalinna waa afuri jiray saanuu ku amir dhamaysayba adduunka inuu maalina soomo maalina afuro salaadiina inuu afar saacna habeenkii ilaah caabudo tukado sidee saacan socdo laakiin uu tashiilo horta nisfu leyl oo lix saac hore ka jiifi jiray waa soo kei jiray saddex afar saac uu cibaadaysan jiray labada saaca u dambaysana waa saacan jiray isuugeli hordadiisii sideed saac salaadiisii iyo qiyaamkiisii iyo alla xusidiisiina afar saac soonkiina waaba maalin iyo maalin wa kaana nebi daawuud wuxuu yasuumu yowma maalin mid soomo wayuftiru yowma maalinna afuro koob iyo toban asiyaamu soon la soomana waa la ammaanay dadkoo dhan mehe lilaczab doobkii wa balcaan man qabo doob wa intay shahwada gubi lahayd qara ka tuuri lahayd ha iska soomo shahwadii soonkiyaa dhuuqaa idan dhibaato male asiyaamu sawmid lilaczabi naagmaqabihi doobkii uu soomo aladii acjabka an lam yaqdir awoodi calaa zawaaj inuu wax guursado ma karo oo kharaj iyo waxaas ma eli karo idan ha soomo liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi man istataaca qofka awooda albaa-ata wuxuu ku guursan lahaa fayatasawaj ha guursado haddaad waxhaysatid caafimaad qabtid kisbeese haysatid guurso fa inahu soonka la soomaa fa inahu guurka soonkii lama gaarin man istadaaca qofka awooda albaa-ata ma-anu nikaax wuxuu wax ku guursado budra cala aljimaac iyo wax habeenkaas iyo maalinkaas baal iyo biyo wax ku nikaaxsado intaasaa baa laysku yiraa qofkii wuxuun heli karaa falyatasawaj ha guursado fa guurka aqabu laabid badan lilbasari aragga wa axsanu dhowrid badan lilfarji cawrada waman qofkaan lam yastadic soon awoodin facalayhi korkiisa waxaa bisawmi waman lam yastadic qofkaanan awoodin oon guurkii kari karin facalayhi korkiisa waxaa bisawmi inuu soomo sababkana fa inahu soomkii lahu qofkii guur gaari waayey wuxuu yahay wijaahun dhufaan u yahay qorebixin oo qoorihii wax laga bixiyo kaluu noqona shahwadii gubaysaa dhimanaysa fa calayhi korkiisa wacaa kii guur gaari waayey bisawmi soom fa inahu soomka lahu midka guur gaari waayey wuxuu u yahay wijaaun dhufaanid qoora siibin way markaas noqona shahwada dhibkeediiya kaara riwaahu lbukhaariy imaamu bukhaariyaa wariyey ba waxa waaye intaas waa soomkii mustaxabka ahaa soomkii kale hada ahaanu gelaynaa baa waxa waaye maa yukrahu wixii la kodo min asawmi sooma kow siyaamu yowmi carafa carafa maalinteedii in la sooma karaaha wey oyay karaaha u tahay liman qofay karaaha u tahay waqafa jooga bihaa carafa jooga linahyihi reebidii nabiga uu reebayna yaa u daliila sala allahu calayhi wasalama can sawmi yowmi carafa carafa maalinkeedii in la nabiga reebay liman bicarafa carafa qofka jooga xajiga awg laba siyaamu yowmi iljumca jumcada maalinteedii la soomana waa makruuh munfaridan isagoo la keli yeelay la soomo ee haddii khamiistii ka horreysay lagu daro ama sabtida ka dambaysa lagu daraa dhib male hada alle hadday kaa waafaqdayna dhib male laakiin waxaa la diidaa inaad jimco soon la fiirsato daliilkeedii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi ina yowma aljumca jumcada maalinteedii ciidukum adinka ciidiinii waay falaa tasuumuuhu hasoomina ilaa an tasuumuu inaad sontiinba mu ogiya qablahu jimcada ka hor oo khamiisa aw bacdahu jimcada ka gadaal oo sabtiya aada labadaas mid dartiin maahan siyaamu yowmi sabti sabti maalinteed la soomaa karaha munfaridan isagoo la keli yeelo can jimcadii ka horreysay xadda ka dambaysa midna lagu darin daliilkii waa liqowlihi sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa tasuumuu hasoomina yowma sabti sabti maalinteed ilaa fii maa soon ma ogiyo ufturida la waajibiyey calaykum korkiina oo bil ramadaan afar sabti ee gelaysa waa la sooma wain lam yajid hadduusan heli karin axadukum qofkiin ilaa lixaa cinab cinab mayraxdiisa waxaan hayn ba hadduusan heli karin qusurkiisa wey cinabka qubkiisa wax kale ma haysto aw cuudi shajaratin geed laantiisa falyambaqhu ha alaliyo oo qof sabti sooman yuusan noqonin afar waxaa weye sawmu aakhiri shacbaan shacbaan maalinta u dambaysa ramadaan la filanayo lama soomo daliilkeedii waxa wey biqowlih hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi idantasafa shacbaanu shacbaan hadduu kala baroobo oo shan iyo tobankii cadadaa dhammaatay shan iyo tobankii mugdigaa dhiman markaasuu muntasaf kala baran yahay falaa tasuumu hasuumina tambiih waxaana lagu baraarujinaya soonka aynu soo sheegnay karaahada waa karaahatu tansiih marana karaahadii xaaraamay u tegi kolkii xaaraamu tagtuu waa loo kala sheegaya alkaraahatu karaahanimo fii siyaami haadihi ilayaam maalmaha soo sheegnay soomkooda la karaaheeyey karaahatu tansiihin waa karaaha fudud wa wamaa yeli kuwa soo soon sheegi doonana karaahatuhu karaahanimadiisa karaahatu taxriimin xaaraamnimo karaahadeedu wahwa kan u horeeya waxa weeye kow alwisaalu xariirin wa oo adigoo maanta soona caawana afuriyo waxaan helin inaad berri ku dartid wisaalaa la yiha wax banaan maaha kow alwisaalu xariirin wey waahuwa calaykum salaam wisaal waxaa la yihaa muwaasalaatu sawmi soomkii xariirintiisii yowmayni laba maalmood la xariiriyo iyo fa akhar wax laba maalmood ka badan bilaa ifdaarin iyadoo afur loo dhacaysiinin daliilkeedii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama wuu nabiga yihi laa tuwaasilu soona xariirinina imaam bukhaari wey waa qowlihi hadalkii nabigana waa daliil labaad iyaakum uxadiru waa digaya iyaakum idinka ummadiiyo waxaan u kala digaya walwisaal xariirin soon la xariiriyo labadaas yanaci xadiidkan dambe waa mutafaqu caleyh laba waxaa way sawmu yowmi shaki shakiga maalintiisa sawmideedii wahuwa yowmu halaatiin soddon maalinta ay tahay min shacbaan bisha shacbaan soddonkeeda waa yowmu shaki soddonna waa noqon kartaa oo shacbaanay buuxin kartaa kowdii ramadaanna waa noqon kartaa ilaahay ka kala baxda maalintaas liqowlihi nabiga hadalkiisa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi man sooma qofka sooma yowma shaki shaki maalintii sooma faqad casaa wuxuu caasiyey abaalqaasim nebiguu caasiyey imaam bukhaari waa wey saddex waa sawmu dahri waktigoo dhan soon laisugu bixiyo wa huwa sawmu dahri waxaa la yihaa sawmu sana sana soomideed kullihaa dhammaanteed bilaa fitrin fiiha labiiyo tobankii bilood aan maalin laga afurin liqowlihi waa u daliil inayn banaanin sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa saama wax uu soomay ma jiro waa khabari ama waaba inkaaro laa saama allow yuuna soomin man saama alabad joogto qofkii u sooma allow uusan soomin wa qowlihi hadalkii nabigana waa uu daliil uu yihi man saama alabad qofka si joogtaa u soomo abada falaa saama allow uusan soomin walaa afdar allow uusan afurin afar waxaa wey sawmulmara naagi inay soonto bilaa idni sawjiha ninkoodan u wahuwa isaga oo xaadirin jooga ninkii waa joogaa mana uusan fasixin ma ay soomi karto haddaanu soomkaasi waajib farad ahay liqowlihi hadalkii nabiga uu daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa tasumi ilmar'atu naagiyaya soomin yowman maalin waaxidan mida ka badan badaayo wa wasawjuha iyadoo ninkeedii shaahidun uu joogo ilaa biidnihi ninka fasxiisa inay ku soonto ma ahane ilaa ramadaan ramadaan oo waajiba oo rugni islaami ah oo nin lagu tixgelinay ma ahan jim asawmu lmuxaramu soomkii la xarimayna waa kana waa huwa soomka aan banaanayna xaaraamtaa ee xag eeba laga xarimay sawmul ayaam maalma sawmidoodu ataaliya soo socota kow waxaa laga bilaabay sawmu yowmi alciid maalinta ciid in la soomo ma banaana laba maalmood wey maalin waa maalinta ay soonfurka u tahay maalinka kalena maalintai carafa toban tahay labadaa maalmood ciid baa la yidhaha soonkoodu ma asaxay ma banaana qofka yidhaha waa soomaya xaaraamu sawmu yowmi alciid ciidda maalinteedii la soomo fitran hadduu ciiddii afur yahay kaana aw adxa hadduu tii carafa daliilkeedii liqowli cumara abu daliila radia allaahu canhu ilaa cumar raalliha ka noqda dadkii ku dayda la yihi facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i araashidiin ayuu cumar ka mid yahay wuxuuse cumar yidhi haadaani labadan maalmoodee iidaa yowmaani laba maalmood weeyo nahaa rasuulullah eebba weyne rasuulkiisii uu reebay sala allahu calayhi wasalama can sawmihima labadan maalmood sawmidooda nabiga waa reebay cumar baale uga labadeed yowmi fidrikum afuridiina maalinteeda aada min sawmikum soonkii soddonka beri ama sagaal iyo labaatanka beri soo soonteen maalintaad ka afurteen ay bisha soonfur kow noqotay iyo walyowmi maalin aladii maalinkaas taakuluuna cuntaan fiihi gudihiisa min nusukikum acmaashii xajkee waaweyneed baad soo dhammayseen mabitaadkii mina ayaa idin haray maalintaana lama ogola labadaas waa la reebay laba waxaa weeye ayaamu tashriiq hilbawarashada maalmaheeda athalaatati ee saddexda ah koob iyo tobanka laba iyo tobanka saddex iyo tobanka bisha dilxija lama soomi karo daliilkeedii waa kan idaarsala wuxuu diray rasuulullah eebba weyne rasuulki sala allahu calayhi wasalama wuxuu diray saa'ixan nin qaylya yasiixu qaylya fii mina mina gudaheeda yihaahdana anlaa tasuumuu hasoomina haadihi alayaam maalmahan hasoomina fa inahaa maalintan ayaamu aakilin wax la cuna maalmaheed wey wa shurbin cabid wa bacali gabdhiyaa la kalaamayna gabdhii xajka ayaamaha laga soo maqla ayaa la kalaameynaya wa fii lafdin riwaayo kaloo xadiidku leeyahay wadikrulah fa inaha ayaamu aklin wasuubin wabacaalin wayikrulla eeba ammaanin fadkurullaha fii ayaami macduudaatin aan qur-aanka ku soo aroortay kolka takbiir iyo tahliil iyo tasbiix ayaa la qaadaya lama sooma kolka dhuuntaa ku angegi biyaha aga cad dikrullaahi qaad saddex waxaa wey ayaamul xaydi waa nifaas umusha iyo caadada maalmahooda tani haweenkay u gaarta maalmahay naagtu caado qabto amay umuur ku jirtay dhacankeeda soconayo soomi mayso ayaamulxayd xaydka maalmihiisii iyo wanifaas dhacan umuleedkii wey afartan bay iska jaangoosteen afartan kuma jaangoona inuu ka batana waa laga yaabaa inuu ka yaraadana waa laga yaabaa waxaa daliilunu ah inuu dhammaado way meeshii angegto meeshii haddii angegto afartankii shardi ma afartankii waa dhammaatay dhacanka hadduu socdana daahir ma aha ilaa sitiin mari baa la gaarsiin karaa ayaamul xagada maalmaheedii iyo wanifaas umadnimada maalmaheedii idil ijmaacu muslim kulankiisa ayaa wuxuu ku kulmay calaa fasaadi sawmi alxaa'idi qofka caadada qabta soonkeeda inaan wax ka jirin wanufasa kuwa umusha inaan soonkooda wax ka jirin daliilkeedii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi alaysad ma wayan qofka haweene ahayn idaa xaadat hadday caadooto lam tusalli midan tukan walam tasum midan soomin fadaalika soon iyo salaad la-aantaas maalmahay caado qabtay ayaan soomaynin salaadna tukanayn min nuqsaani diiniha diinteeda naaqisnimadeedii bay taasi ka mid tahay oo naaqisaatu caqlin wa diinin a ah haweenku ka munaaqashoodeen oo yidhahdeen maxaa diintanada iyo caqliganaga naaqis ka dhigay diintiinii waxaa naaqis ka dhigay qadar kamida cimrigiina idaan cibaadaysanayn bacda albuluuq waa jira nini mar hadduu qaangaaro daqiiqa aan cibaado laga rabin male idinkasta bilaarkaba todobareedkaba fadhinaysin waxaad qabanaysin male idan diintiinii dhaawacaasaa ku jira caqligiinii dhaawacaa ku jira ilaahay markhaatigiinagaha markuu qiimeynayay laba nin laba naagood hal nin uu ka dhigay wastashiduu shahiideyni min rijaalikum laba raggiina gaangaarkaa ka mida markhaati gashada fa in lam yakunaa rajulayn haddayn labadii markhaati laba nin ahaanayninna oo la waayana fa rajulun wamraataan markaa shahaadatu rajuli bishahaadati mar'atayn caqligiiya naaqisa markaasuu qur-aanka ku cileeyo siri an tadila xidaahumaa fatudakira xidaahumaa alukhraa midaa iloobaysata kalaha xusuusinaysa idan min nuqsaani diinihaa saasay noqotay afar sawmulmariid qof jirran oo dhimasho ujeeda muxuu sooma sawmulmariid kii jirranaa soomidiisii mararka waa kala yahay kistoo qindho gaaban hadday ku hayso ama hergab ama dhafoore xanuun waa iska soomi waxaas waxma ahe laakiin haddaad xaraarug tahay mindida madaxaaga suran yaa si lagula korfadhiyo soon ma jiro sawmulmariid kii xanuunsanaayey sawmidiisa aladii mariid yukshaa la cabsanaayey calaa nafsihi naftiisii korkeeda alhalaag dhimasho daliilkii waxaa waay liqowlihi tacaala eebba weyne hadalkiisii waa u daliila wa eebba yidhi walaa tulquu ha ridina biaydiikum walaa taqtuluu ha dilina anfusakum nabafyaalkiinii ha dilina in allaaha eebba weyne kaana wuxuu ahday kana suulin bikum adinka raxiiman ilaah idiin almaaddatu araabica tobankii maadatii afraadaan marayna fii wujuubi sawmi ramadaan ramadaan soonkiisa waajibnimadiisii gudihiisa ay u maado tahay wa bayaani fadlih awalna fadligii bisha waa soo marnay soomka fadligiisiina waa la sheegay almaaddatu araabica maadada afraad waxay ku saabsan tahay fii wujuubi sawmi ramadaan ramadaan soonkiisa waajibidiisa gudaheeda wa bayaani fadlih ramadaan fadligiisa cadayntiisa kow wujuubu sawmi ramadaan ramadaan soonkiisa soonkaa waajibidiisa siyaamu shahri ramadaan bisha ramadaan sowmideeda waajibun waajib bilkitaab qur-aankaa waajibkaa caddeeyey wasunna xadiidka nebigaa caddeeyey wa ijmaacu lumma intii eebba rumaysoo dhanaa ku kulantay faqad qaala tacaala eebba wuxuu yihi shahru ramadaan ramadaan bishii alladii shaharka unsila la dejiyey fiihi shaharka gudihiisa alqur-aanu la dejiyey u isagoo qur-aanka toosina linnaasi dadkuu toosinaya hanuun u yahay wabayinaatin isagoo qur-aanka aayad cadcad min alhudaa kamida hanuun walfurqaan kala bixin faman shahida qofka u jeedee ogaada minkum idinka mida ashahra bishii ogaada falyasuumu hasoomo kolka aayadii wujuubka taasaa ka mida xadiidkii wa qowli rasuulihii ee baweyne rasuulka hadalkiisiina waa laga garana sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yidhi buniya alislaamu islaamnimada waxaa lagu dhisay calaa khamsi axmidatin shan tiir korkood tiirkii koobaad shahaadati an laa ilaaha axad lagu caabuda inuusan jirin qirida ila allah eebba weyne ma ogiye wa ana muxamadan sayidkaas la mahdin badiyey rasuulullah eebba rasuulku inuu yahay la qiro hal tiir isla dhe wa iqaami sala salaadii oo la toosiyo tiirkii labaadu waitaai saka sakadii dhiibideeda tiirkii saddexaad wey waxaajiilbeyti beytkii waxyidiisa tiirkii afraad wey wa sawmi ramadaan bisha ramadaan soomideeda shantaas tiir uu islaamka ku dhisan yahay qof muslima shantaas ma kala reebi karo haddii kale islaamnimadiisu mama dhisna ee waa duunsan tahay sideeniyo kale wa shahaadatu an laa ilaaha illaa wa ana muxamed rasuulullah intaasaan islaam u naqaanaa kolka iqaamu salaati ma jirto qofkii ma tukanayo itaa u sakaatina ma jirto ma bixinayo xajna ma imaanayo ramadaanna ma soomaayo muslim oo u naqaana idan buniya alislaamu calaa camadin waaxidin hal tiri waay oo shaasaa laa ilaaha illa allah wa kolka xadiiska intaan ka marayna buniya alislaamu calaa khamsin shan korkeed shahaadati an laa ilaaha illa allah wa ana muxamadan rasuuluna waiqaami salaati waitaai sakaati sunnadii buu ka mid yahay sala allahu calayhi wasalama soomka waajibnimaysii sheegaysay waa ka warkii nabiga cural islaami islaamka mareegtiisa wa qawaacid diin diinka xukumadiisa halaaatun waa saddex calayhina saddexdaas korkooda ah usisal islaamu islaamka lagu dhisay man taraka qofka ka taga waaxidatan mid minhunna saddexdaas ka mida fa huwa qofkaasi bihaa saddexdaanuu ka tegay kaafirun gaal waaye xalaalu dami dhiiggiisa waa la daadina cawskaa la marina maxay yihiin soomaali lama socotee u sheega weli taariku salaada muslim loo haysta saddexdii kii koobaad shahaadatu an laa ilaaha ila allah eebbaweyne maahane mid kale inuusan jirin la qiro wey kii labaadna wasalaatu lmaktuuba salaada faradkaa wey kii saddexaad wasawmu ramadaan ramadaan soomidooda wey saddexdaas ayaa islaamka lagu dhiso mid ka mida qofka ka taga intuu gaaloobo baa dhiiggiisa cawska la marina ba waxaa waaye fadlu ramadaan ramadaan fadligiisiina ari xadiidka soo socdaa looga hadlaya liramadaana ramadaan waxaa u sugnaaday fadaa'il qiimiyaal cadiimatun waa weyn waa maasaya darajooyin u gaara cadiidatun tiro badan an lam takun uba ahaanin ligayrihi ramadaan keyrkii min ashuhuur bilayaalka kale kow iyo tobanka iyan la wadaagin walaxaadiisu xadiisyaal ataaliyatu soo socotana tuhbit waxay sugaysaa daalika warkaasaan sheegnay wa tu-akiduhu dhidibadii u asaysaayo oo adkaynaysaa kow waxaad ka bilowdaa qowluhu hadalka nabiga sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi asalawaatu salaadihii alkhamsu ee shanta aha jumcadii la tukado ila aljumca jumcadii kale laga gaaro wa ramadaan ramadaan la soomo ilaa ramadaan ramadaankii kale laga gaaro mukafiraatun waxay asturayiin limaa baynahunna wixii ku dhex jiray ee dembi ahaa oo laba jumca wixii udhexeeya laba salaad wakhtiga udhexeeya laba ramadaan wakhtiga udhexeeya gafkii la gala sagiiraha labada ramadaana baabi'inaysa mukafiraatun waxay asturaysaa limaa baynahunna wixii u dhexeeyey idaa ijtinibad haddii laga dheeraado alkabaa'ir dembiyaalka waaweyn xadiidka labaad wa qowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi man saama qofka sooma ramadaan bisha ramadaan sooma iimaanan rumay eebba darteed la sooma waxtisaaban ajri tirsi ufira lahu kaas waxaa loo dhaafaa maa taqadama hore wixii u soo maray min dembihi gababku galay ka mida wa qaala wuxuu kaloo nabiga yihi sala allahu calayhi wasalama wara-ytu waxaan arkay rajulan nin min ummati ummaddayda ka mida yalhasu carabka laalaadina cadashan oon dartiisa kulamaa mar kasta uu warada waa oman yahay ku arooro hawdan darbiya ku jiraan munica minhu waa laga ragdaa darkiyaa laga burina sankaa lagu dhufana darkaa laga eryaaya kulamaa mar kasta uu warada arooro hawdan dar munica waa laga reebaa minhu darkii isagoo dhibaatada ku jira oon la carab laalaadina soo dhacay carabkii alxamdulilah isagoo oon la carab laalaadina biyihiina looga dhaartay fa jaa waxaa u yimaada siyaamu ramadaan ramadaan soonkuu soomi jiray fasaqaahu ramadaankiisiiyaa waraabiya wa rawaahu xokonaysiiyo w wabixiya dharjiya wa qowlihi hadalkii nabiga uu yihi sala allahu calayhi wasalama idaa kaana hadduu ahaado awalu leyla habeenkan u horeeya min ramadaan habeenkay bisha ramadaan kow tahay sufidad waxaa la isku xirxiraa ashayaadiin wixii shayaadiinaha ee dadka fasaadin jiray aa la isku xirxiraa wamaradatuljaani jinniga kiisa madax adagna waa la idan waxaa fasaadiya male allahuma kii bani aadamaha oo isaga aan la xirin ee soon laga rabay kaasaa wax fasahaadina kuwa bisha ramadaan turuubka iyo qaadka iyo qurunka kusoo jeedow shacdiya jarada lama xirin soonaa laga rabay laakiin kuwii aan la qaban karin ayaa la xiray jinni iyo shaydaanaha sufidati shayaadiinu shayaadiintii alla ka tiinadeeya wamaradatuljaani jinniga kiisii madaxaadka yaalla ka wakulliqat waxaa la xira abwaabu naar naarta albaabadeedii ayaa la xirayaayo falam yuftax lama furo minhaa albaabadii naarta baabun hal albaab lagama furo wafutixad waxaa kaloo la fura abwaabu ljanna jannada albaabadeedii baa la fura oo falam yuklaq lama xiro minhaa jannada baabun hal albaab lagama xiro waanaada waxaa dhawaaqa munaadin malag dhawaaqaya muxuu yihaa yaa baaqiyalkhayr wanaagga ninka jerinayo aqbil mawsimkii wanaaggaa la jooga acmaashi waa laalaamanaysa jannadiina waa furan tahay cadaabkiina waa xiran yahay shayaadiin waa ka tiraysan yihiin haddaad reer khayr ahayd oo khayr ku dadaali jirtay wakhtigiisiyaa la joogaa ku degdegee dadaal wanaadaa waxaa dhawaaqa munaadin mid dhawaaqayo yihaa yaa baaqiya alkhayr khayrka kii jarinayo aqbil khayr soo qaabil waqtigiis yaa la joogaa wayaa baaqiya shari sharta kii jarinayo waqti shar lama jooge aqsir gaabso edib lahaw bil ramadaan iyo shar lama ogola naartii maalka wehde wixii ahlu shar la gen jiray albaabadaa loo xiray shayaadiintii hormuudka u ahay ee camalka horseedi jirta cun waa la xiray wayaa baaqiya shari sharta ka jarinayo aqsir gaabso welilaahi eebbaweyne wuxuu leeyahay cutaqaau kuwa la xureeyuu leeyahay min annaari laga xureeyo wadaalika naar xorayntaasna kulla leyla fii kulli leyla habeen la arko ramadaan kamida kulligiis waay oo soddonkii habeen habeen la arkaba dadaa la xureynaa in la eg intaasna iidaa la xureynaa leylatulqadrigana adduunka o dhanaaba la sii dayna welilaahi eebbaweyne wuxuu leeyahay cutaaqa dad la xureeyo min annaari lagu xureeyey wadaalika naariska xureyntaasna kulla leyla fii kulli leyla habeen ramadaan ka mida dhammaantiis gudihiis ay xureyntaas soconaysaa wallaahu aclam